alxamdu lilah wasalaatu اllaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacd casirkan casirkii boqol iyo sagaalw wuxuuna kamid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaj muslim waxaynu ku jirnay kitaabulbaa waxaynu maraynay arrahnu jiim arahnu curaartii rahan waa in qof daynka maqan yahay marka uu yihaahdo deynka muddaduu iga maqan yahay waa ninkaagaa daynka qabow kalsooni ka rabaa boqol riyaal buu ahaa deynka masalan markaa kii boqolka riyaal lagu lahaabaa wuxuu bixinaya waxaan qiimigiisu boqol riyaal ka yaray raadiyuu u keenayaa ama kitaab buu u dhiibayaa wax qiimigiisa uusan ka yarayn deynkii buu dhiibaya ballanka wuxuu noqonayaa muddadii deynka laysku ogaa in la dhiibo haddii daynkii la keeni waayo wixii rahan loo dhiibay raadiyii baa la gabayaa kadib ninkii daynka ka maqnaa boqolkii siiryaal buu ka qaadanayaa baaqigii buu haynay koortuu yimaaduu siinay kolka waxaan laysu ma gelinayo waxaasaa rahan la yida afka soomar horaal qaarna rahan bay maysagay soomaalaa oo sida ay ugu soo aroortay diinta ama qur-aanka ama xadiidka bay iyaga u yaqaanaan raadbay diidaan imarahmi curaarkiisa alif taxriifu tacriifu rahmi rahan tilmaanteedii waxaa raahin iyo murtahin iyo rahan iyo dayn arkaanteeda afartaa ninka daynka qaba raahantana bixinaya raahin baa la yihaa kasarinka laga qabo rahantana loo dhiibayaana murtahin baa la yihaa waxaa laysu dhiibayaana rahan baa la yihaa sababka keenayna waa dayn marka waxaa isle murtahin iyo daynka way isleeyihiin rahanna way isleeyihiin iyo raahin idan wixii la dhiibaa la yihi tacriifuhu huwa tawfiiqu daynin waa dayn kalsooniye waxaa laysu kalsooni gelinayaa bicaynin wax cayna baa laysu kalsooni gelinayaa yumkin waxaa suuragala istifaauhu istifaau dayni deynkii ogsashadiisa minhaa min alcayni cayntii la rahan dhigay laga hobsado deynk min samanihaa ninkaan raadiyii raanta looga dhigay naftiisii buu qaadan karaa haddii kaana suuqa intuu geeyo lacag ka bixiyu lacagtiisii ka reeban kara misaalkii wadaalika arrinka waxaa weeye kaan yastadiina inuu dayn qaato shaksun qof min aakhara qof kale daynan inuu ka qaato fa yudaalibu daa-inu kii wax daymiyey baa dalbaya minhu kii wax la daymiyey ood cashaynaysay inuu dhigo ayuu ka dalbayaa taxta yadihi midkan deynka ka maanaa gacantiisa hoosteeda insay la dhigo shaygaas min xayawaanin neef nool buu noqon karaa aw caqaaraatin guri iyo beer iyuu noqon karaa iyo ceel aw hayrihima waxaan labada ahay na waa noqon karaa wuxuu markaa ugu dhiirayaa liyastawsiqa kii daynka ka maqnaa inuu kalsoonaado baynahu daynkii ka maqnaa inuu kalsooni helo uu yidhahda wax daynkii ka badan baa gacanteyda ku jirta ninkii deynka lagu lahaa baana wax kan leh famataa goortii xalla alajalu madalkii daynka lagu ballamay goorta la gaaro walam yusadid kii daynka qabay uusan dhiibin lahu kii deynka laga qabay daynahu uusan u dhiibin istawfaahu denkii buu ka oofsadaa mimaa maalkii raantii taxta yadihi gacantiisa ku jiray idan fadaa-inu midkaan wax daymiyey yusamaa murtahinan murtahin baa lagu magacaabaa taa ku dhefle culimada dhihi jireen dayn baa ka maqan laakiin waxa wixiisii ka badan baa gacantii ku jira waalmadiinu midkan wax daymiyeyna waalmadiinu kadayga qabana musamaa raahinan yaa lagu magacaabaa waalcaynu caynta almarhuunatu laysku kalsooni geliyey tusamaa rahnan inkiiba ka maqan idan arkaantii waa afar raahin iyo murtahin iyo rahan iyo dayn raahin iyo daynka isle murtahin iyo rahantana way marka tacriifkiisu waa ka tacriifuhu tacriifu rahni huwa tawfiiqu daynin dayn kalsooni gelinteedii wey bicaynin baa laysku kalsooni gelinaya yumkinu u surooba istifaauhu daynka ofsashadiisa minha min alcayni cayntii laga ofsado aw min samaniha lacagteedii laga ofsado wadaalika arrinka kaa yastadiina inuu dayn qaato wey shaksun qof min aakhara qof kale uu daynan ka qaato fayutaalib uu dalbo addaa-inu kii wax daymiyey ayaa minhu kii wax la daymiyey wuxuu ka dalbayaa wadca shay-in shay dajintiisa taxta yadihi kan wax laga dayntay gacantiisa hooseeda la dejiyo shayaas la dejiyey oo min xayawaanin neef noola aw caqaaraatin ma guurtadiia waa gurigii iyo beertii iyo ceelkii aw kayrihima waxaan labadiiba midna ahayn waa la dejin karaa liyastawfiqa kii deynka bixiyey ee daayinkaa ah. ha kalsoonaado beynahu daynkii ka maqna kalsooni ha ka qabo wamataa goortii xallal ajalu madalkii la gaaro oo walam yusadid uusan bixinin lahu isaga daynahu uusan daynkiisii siinin istawfaahu daynkii buu ka hoobsanaya mimaa rahanti taxta yadihi gacantiisa ku jirtay wafadaa'inu midka wax daymiyey yusamaa murtahinan baa la yihaahdaa walmadiinu ka daynka qabana yusamaa raahinan baa la yihaahdaa lagu magacaaba walcaynu caynti almarhuunatu la rahan dhigayna tusamaa rahnan yaa la yihaaha laba xukmuhu harahnu rahan waa banaan yahay biqowlihi eebbaweyne hadalkiisii baa u daliila tacaalaa korahaye uu eebba yiri wain kuntum haddaad ahaataan calaa safarin sootanimo korkeeda fawa lam tajiduu aynaan helin kaatiban mid wax qora farihaanun faruhunun laba qiraw rahan la guddoomo baa tastawsiquunaha ku kalsoonaanaysaan haddii labada qof ee waxise imise ay socosan yihiin labadooda midna uusan wax qorida aqoonin ilaah rasiid baa la qori lahaa qoridiina lama yaqaan kolkaa rahan bay ku kala kalsoonaanayaan wain kuntum haddaad ahaataan calaa safari socotanima korkeeda oo walam tajiduu aydaan helaynin kaatiban faryaqaan faryaanu rahan maqbuulatun la guddooman tastawfiquuna bihaa ku kalsoonaanaysaan wabiqowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo uu nabiga yihi laa yuqlaqu raxnu rahan lama xiro wixii raantaha la xiri maayo min saaxibihi lagama xiro qofkii raanta lahaa aladii saaxibka rahanahu rahantaan dhigay oo ma kala xijaabna neefkii rahanta loo dhiibay iyo ninkii dhiibay ma kala xijaabna neefkii iyo caanihiisiiyo iyo darasiisa isagaa le neefkii nafaqadiisi iyo beelidiisi iyo isagaa laga rabaa markaa neefkan meesha ninkan kalsooni iyo nis iyo sami baa loogu dhiibay isagaa neefkiisa iskale ilaa uu daynkii gudo marka laa yuqlaqu raxlu rahan lama xiro min saacilihi rahanta saacilkeedii lagama xiro alladii saacilka rahanahu rahantan dhiibay lahu asagaale qunmuhu wixii faa-iidaa oo rahantii ka kordha hadduu neefkii dhalo caanihiisa iyo subagiisa asagaa iskale wa calayhi korkiisaa lagu leeyahay qurmuhu wixii dhibaataa oo neefkii nafaqadiisa iyo biyihiisa iyo xanaanadiisa waxoo dhanba waxaa laga raba ninkaan raayinkaa ee neefka meesha geeyey baa laga rabaa hadduu yidhaahdo war adiga neefkii maal nafaqadiisiina waa kan wax kuma jabna ay ku heshiyaan waa ilaa isagaa neefkii siyaadadiisa iyo nusqaantiisaba isagu meesha u joogaa lahu gulmuhu hayadiisii buu leeyahay wa calayhi korkiisa waxaa gurmuhu gudgiisa wa qowli anasin anas adeerkiisiina waa u dari radia allaahu canhu eebbaweynehan raalli ka noqda anas xaggiisa wuxuu dhiiy rasuulka korkii wasalama nabadgelya allah ku badiya dircan cabuurbireen cinda yahuudiyin nin yahuuda agti uu cabuurkiisii dhigay filmadiina magaalada madiina gudaheeda waakhada waa qaatay ka gadaa nabiga minhu min alyahuudiy yahuudiga uu ka qaatay shaciira badan liahlihi ahalkiisiibuu u qaaday kolkaa tuutihii uu dagaalka ku geli jiray buu nabiga ninkaan dhigay ka gadaalna waxoogaa raashina uu gaarka uga qaaday intaba u daliil raana rasuulullah ala rasuulkii baa curaaray sala allahu calayhi wasalama dircan cabuurberaad cinda alyahuudiyiin yahuudi agti fi lmadiina madiina gudaheeda wa akhada waanuu qaatay nabiga minhu yahuudigii shaciiran badal buu ka qaatay liahlihi reerkiisii buu qaaday saddex waa axkaamuhu axkaamu rahni rahantii xugumyaalkeeda axkaamu rahni rahantii xugumyaalkeeda hiya waxaa weeye kow yalzamu rahnu rahankii wuxuu ku laazim bilqabdi oo marka ninkan uu dhiibo raacinkaa neefkii midkaan murtayinka ee neefka loo dhiibay inuu guddoomaa laga rabaa waxaa soo aroortay hay-addii waataynu akrinay wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban faruhunu maqbuuda kelimatu maqbuuda marka kii loo dhiibay murtayinka ahaa hadduusan neefkii guddoomin laazim noqon mayso kelimada laasimnimo maxaa laga wado waxaa laga wadaa kii raahinka ahaa ilaa daynkii uu ka gudo rahantii hadduu mar mardhibo la gudoomo kama noqon karo laakiin midkaan murtahinkaa xaggiisa laasimkama aha waataan iri cuquudu saddex qayboodu laasimun min aarafayn waa xaggiyo xaggaba ka laasima oo ayn labada nin midna ka noqon karayni sida beeca iyo ijaaradoo kale iyo wax jaa-isu darafayna oy labadaba ka noqon karaan sida wakaalado kale intuu ninkan maanta ku wakaashu berri ku dhihi karaa wakaaladii waa kaala noqday kanna intuu maanta aqbalo oo yidhaah wakaaladii waa aqbalay uu berri dhihi karaa wakaaladii waa ka baxay waa caqdi jaa-isu darafayn iyo caqdi laasimun min darafin wa jaa-isun min darafin sida rahantoo kale markuu ninkan rahantii dhiibo murtahinkiina uu gadoomo ka guddoomo aqbalo shaakin kama noqon karo daynkiisa rubciya kama noqon karo laakiin murtayinka maya isagoo maanta guddoomay uu bari dhihi karaa kaneefkaagii la taga deenkaygii ii keen kolka waa caqdi laazimun min darafi iraahin wa jaa-izun min darafi ilmurtayin cuquuddaas saddexdaas qaybood buu ku tilmaamay yalzamu raahnu fahamkii waa laasim noqdaayo gacantii murtaynka bilqabdi bisababi ilqabdi kudoomid sababteed oo araahin raahinkii buu laasim ku noqonaya oon ka noqon karaynin lalmurtahin ka guddoomay maya ee way iska noqon karaa falam araada araahinu hadduu raahinkii damco istirdaada raxni rahantii naqsinadeeda min yadi lmurtahini kii rahan qaatay gacantiisa inuu ka naqsado lam yakuun uma ahaado lahu liraahini daalika ashiinada meeshan kalow walaasimun min darafihi ama almurtahinu kii neefka raan qaatay fa ina lahu wuxuu leeyahay raddahu raanti inuu naqo sababka idilxaqu xaqa xaquhu wey fii daalika isagaa xaq leh hadduu yidhaahdo raan ahayn maaye raantii waana kaa guddoomay waana kuu naqay dankii baan kaa sugayaa murtayinka xaq buu leeyahay laakiin raahinku intuu rahantii keeno oo uu yidhaahdo waxaanaan keenay murtayinkiina guddoomo waa ka noqday neefkii inag ma dhici karta ilaa xaqaa ku maqane falow araada raahinu hadduu damo istirdaada raxni naqsiinadeeda min yadi lmurtahini kii la rahansiiyey gacantiisa laga naqsado lam yakunuu ma ahaado lahu liraahini daalika arinka ama almurtahinu kii gacanta qaatay fa lahu wuxuu leeyahay shadahu inuu naqo idilxaqu xaqa maqane deenkaa xaquhu murtayinka xaqiisii wey fii daalika arrinkaa laba maakii laa yasixu baycuhu in la lagala uusan asxaynin min alashyaai kamida laa yasixu ma asxo raanuhu ila zarca reer ma wasamara mida ma qabla budubi salaaciha ruubashadeedii inta yar muuqan waxalla wixii beeciisaansixi karana rayin waa noqon karayo waxaan beeciisaansixi karinna rahan ma noqdo laakiin waa la helay wuxuusan beeciisa banaanayn rahan noqonayo waxaa ka mida ah timirgeeda ku taalla oonan bislaanin masaga ku taalla aanan bislaanin qabla buduuwi salaacia beecadii ma banaana rahantiisa waa banaan tahay minaha cayriinka ee rahan kuu siiyey waana dhigi kara ilaa geedkooday ku hadlaya maa wixii laa yasixu usan banaanayn baycuhu in la gado oo meelaashya waxyaalaha jira kamida laa yasixu raanuhu raanadiisiina maa sacdo ila zaru beer ma ogiye wathamaru miro ma ogiye qabla buduubi salaacihima timirtiiyo beerti suubashadooda muuqashadeedii ka hor fa ina baycahuma miro aanan bisaalkoodii muuqanin oo la gadaa xaaraamun ma banaana warahnuhuma rahan loo dhigana jaaizun waa banaan tahay sababku kii beeca loo reebay aan ka maqan beeca qarara loo reebay oo ninkaan la lugoynaaye kan qararkii ma yaalle ninkaan wixiisii waa leeyahay kalsooni baa loo dhiibayey hadday mirihii ba-aan khasaare kuma qabo hadday ba-aana khasaare kuma qabo idlaa karara nugon fii daalika midhaha cayinkaa gudahooda kuma sugno cala almurtahin kii rahan qaatay uguma sugna ee kolba xaqiisii waa leeyahay lianna daynahu daynkii ka maqna haabitun mid sugan wey fidimati kan raahinkaa luquntiisa gudaheeda uu dankiisii ku sugan yahay walow talifa daru naartiha halowdo ha dhimato aw isamaru timaartiiba halowdo xaqiisii ma halaabin waa jooga curaartii ama raantii baa halowday murtahin baana awalba isaga way ka agtaallay shaahin baa awalba laha ninkii lahaday ka halowday xaqiijii ma hallaabin waa sugan yahay saddex mataa goortii xalla uu yimaado ajalu rahni rahanta madasheedii haddii la gaaro qaalaba almurtahinu kii rahan qaatay baa dalbaayo bidaynihi daynkiisii u dalbaya markii waktigii la gaaro rahantiina gacantuu ku hayaa buu leeyahay haddaan murtahinahay aw ayna waktigii waa la gaaray daynkaygiisii markaa laba unbay mid noqon inuu bixiyo inuusan bixinin labadiiba dhagayso fa in wafaahu hadduu daynkii oofiyo arraahinu kii rahanta dhigay hadduu daynkii bixiyo radda murtahin waa naqa ilayhi raahinkii wuxuu naqa ranahu daynkiisii wuu qaatay kolkaasuu iraanu waayey wuxeliyaa ninkiilaa wa ilaa hadduusan dhiibin istawfa murtahin waa oobsada xaqahu xaqiisii min arrahni buu ka oobsada almaxbuusi ee la cabisay taxta yadihi gacantiisa horteeda lagu xabisay min khilatihi dheeftiisii iyo wanamaa'ihi wixii ku darmay in kaana hadday dheefi jirto wax ku darmeen wa ilaa hadduusan taal baacahu waa gada wasawfa wuxuu hoobsada xabahu xaqiisii buu hoobsada wamaa fadala xaqiisii wixii dheeraad ka noqdana hadahu waa naqa wixii dheeraad noqday calaa saaxibihi saaxibkiisa korkiisa ayuu ku naqa wain lam yafir rahnu saanka hadduusan oofinin bikulli dayni daynkii kulligiis hadduusan oofinin famaa baqiya wixii daynkii ka hara ee rahanteeda oofin weydo fa huwa fii dimati raahin kii rahanta dhigay koortiisaa lagu leeyahay kolka markii waktigii la gaaro daynki rahantiina uu gacantii ku jiray ninkii murdooyinka yuu daynka igiisiinay hadduu bixiyaa nabadu hadduusan bixinin waa faa-idii rahanta laga lahaa rahantii gacanta uu ku hayay wixii ka kordhay faa hadday jiraan iyo iyadii wuu u qaadanaya ama intuu gado wixiisii ka goosanaya hadday u xaraan waa naqaya hadday isla waa qaadanaya hadduu baaqi yeeshana kiya lagu noqonayo mataa goortii xalla uu gaaro ajalu rahni raanta ajalkeedii ama daynkii ayaa daalaba almurtahiinu kii murtahinaa raanta haystay wuxuu dalbaa bidaynihi daynkii laga qabay fain wafaahu hadduu daynkii siiyo alraahinu kii rahanta dhigay shadda waa naqa murtahin ilayhi ila raahini kii rahanta dhigay wuxuu naqa shanahu shaantii uu ka hayay wa ilaa hadduusan u hofinin isawfa waa hobsada xaqahu xaqiisiyo min arahni rahantii ka hobsada almaxbuusi ee agtiisa ku xabisnay taxta yadihi gacantiisa ku hoos min khilatihi wixii dheefees lahaa wa wixii u kordhay ninkaana hadday dheef iyo wax u kordhay jiraan wa ilaa haddayan jirin baacahu waa gadaayo wastawfaa waa obsadaa xaqahu xaqiisii wamaa fadala wixii xaqiisii dheeraada sadahu waa naqaa dheeraadkii calaa saacidihi shaahinkii korkiisuu ku naqa wain lam yafir rahnu shaahinkii haddayan oofinin bikulli dayni dayn dhammaanteed famaa baqiya wixii haray fahuwa baaqigii hidimati raahin kii wax gahnaday luquntiisa oo ku sugnaaday afar arrahnu rahantii ammaanatu ammaanay ku tahay fii yadi lmurtayiini kii rahanta haystay gacantiisa ammaanay ku tahay oo tacadi hadduu sameeyana waa laga gudsanaya hadduusan tacadi ku samayn isagoo dhaqaalaynaya ay aafad samaawi arraantii u timaado laguma le fa aamin wey arbaca arahnu gacantii murtahinka loo dhiibay amaanatun ammaano wey fii yadi lmurtahini kii gacan qaatay gacantiisa gudaheeda ay ammaano ku tahay ee fain talifa gaankii hadduu dhinto bitafriidin bisababi tafriidin xadgudub sababtii minhu ka yimid murtahinkii aw tacadda hadduu ku tacadiyo daminahu waa damaanaya wailaa haddaan tacadiya gaboodfal ka iman ay aafo samaawiha ku dhacdo falaa damaana damaani ma jirto caleyhi korkiisa wabaqiya daynahu daynkiisibaa baaqi noqdo fidimati raahin kii raahinka ah luquntiisa uu ku noqdaa shan yajuusu waxaa banaan wadcu rahni rahantii dhigideeda taxta yadi amiini qof amina gacantii loo geliyo hayrilmurtahini aankii rahanta lahaa ahayn idil cibratu fiirada bilistifaaqi kalsooni wey wahuwa xaasilun ma xasilaya cinda alamiini amiirkii masaladan rakmi khamsa waxa weeye haddii uu yihaa ninkii raayinka ahayee deenka lagu lahaa rahan waa ogolaya laakiin waxba kugu aamini maayo adiga murtahina ee nin labadeenna aynu isla ogolnao aamina aynu u wada dhigna wey waaya kii kalna waa ogolaanay inaan ninkii mursaynkaa daynka ka maqnaa mimaan ahayn laakiin aamina ayaa rahantii laag dhigaya laleeyahay oday haddaan ahay ninkii daynka ka maqna iyo haddaan ahay ninkii daynka lagu lahaa labada nadiiba adaanku aaminsanahay kitaabkaana raana noohay kitaabka waktigii daynka haddii la gaaro oon anigii daynka lahaa keeni waayo markaa ninkaa waa la heshiin karta kitaabkaan ka qaaday boqol riyaal buu ahaa kolka ama kitaabkii ha u qaato ama kitaabkii gad ee baaqiga ire wahaakada kolka taasna waa banaan tahay aan labadii nin midna gacanta ku hayn yajuusu waxaa banaan wadcu rahni gacantii dejinteeda taxta yadi amiinin qof aamina gacantii lagu dejiyo ha banaan aminkaasoo kayri lmurtahin kii murtahinka ahaa kayrkiisa idincibratu fiirada meesha laga leeyahay min istisaaqi kalsooni wahwa kalsoonidii xaasilun waa xasishay cinda alamiini odagaan aaminkaa ee la ogol yahay agtiisay ku xaasishay sababta waxaa weeye ninkaan amiinkaa waxaagii aad ka soo doonani haddaanan keenin anigii daynka laygu laha wixii waxaa way low ishtarada raahin kii waxraanaya hadduu shardiyo cadama bayci sahantii gadideedii inayan dhicin cinda xuluuli ajali madalkii haddii la gaaro agteeda batala raahnu sahantii waa buurtay ninkii raayina wuxuu yihi waktigii daynka aan ku ballanay haddii la gaaro asaan daynkii kuu keeni waayo sahantii lama gadi karo oma xaqii nigeen yahay marka waxaa weeye kolka waktigii daynka aan ku ballanay la gaaro ama daynkii aad keeni ama raantii oo daynkii laga guda haddaad tiri haddaan keeni waayo waktigiina la gaaro lama gadi kara ra-antii famaa faa-iilatuha waa burin low ishtarada raahinu kii wax rahanay hadduu shardiyo adama bayci rahin rahantii in la gado la-aanteed cinda xuluuli ajali madalkii haddii la gaaro agtiisa badala rahnu rahankii buriyey kamaa low ishtarada isagoo shardiyey almurtahiin kii rahanta haystay anahu arrinka inuu yahay mataa goortii xalal ajalu ajalkii uu xaaloobo oo waktigii madalkii la gaaro walam tuwafini adanii oofinin daynii aniga daynkayga farahnu li raantii baan qaatay yabdulu rahnu raankii waa buray markaasna oo kan waxaa la rabay laba arrimood mid inay aado oo ama uu ninkan daynkii keeno ama raantii la galo hadduu yihaahdo waxaan galaa malehe jaantii baan qaadanaya wax banaan ma aho kamaa low ishtarada almurtahin murtahin hadduu shardiyo annahu murtahin mataa goorti xala alajalu madalkii la gaaro walam tuwafini anan isiinin dayni maataan kugu lahaa farahnu waxaanaad ii dhintay ii anigaana haddii yihaana yabdulu raxnu raankii waa buraya biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu ala sala ha calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allah ku badiya uu yihi laa yuqlaqu rahnu rahal lama xilow oo qofkii kama xinaatee qofkii dhiibaa iskale arahnu rahanti liman qofaale rahanahu dhiibay lahu asagaale hulmuhu faa-iida oo rahantii ku darma hadday ayiso hadday dhasho aana hadday yeelato isdhabar hadday bixiso dhabarka oo laga faaiidaysana iidaysana asagaale fa calayhi korkiisu ahaana urmu waxay khasaaro keentana biyaha iyo baadka iyo nafaqada waxaasoo dhanna korkiisaa lagu leeyahay toddoba idakhsalafa raahin kii gacanta dhiga hadday iskhilaafaan iyo walmurtahin maa iskhilaafay kii gacanta qaatay iyo kii dhiibay maxay isku khilaafeen fii qadri dayni daynkan gacanta loo dhigay boqol riyaal buu ahaa ma ahayna boqol iyo konton buu ahaa taana isu khilaafeen maxaa la yeela markhaati bayina male falqawlu hadalka la cuskanaa ee la qaadanaa qawlu raahin intii daynkana lagu lahaa raantana dhiibay ayaa qowlkiisii la cuskana laakiin biyamiinihi waa la dhaalina saa sheegaysa inuu yahay ee sida murtahin sheega ahayn wallaahi bilaahi tallaahi yaa la marina kadib qowlkiisa la cuskana boqolkuu sheegay haane kontankii ma jirto ilaa an yajica almurtahiinu inuu murtahin la yimaado maahaane bibayinatin garcad markhaati hadduu la yimaado oo sidaa inay laba boqol ama boqol iyo konton inay ahay bayinadaan haya nabada wain ikhtalafa hadday haddayse isku khilaafaan fi rahni rahantii awal daynkiiyu ahaa rahantii alla isku khilaafay oo kii raankaa wuxuu leeyahay neef irmaano ilmood yaan raankaaga dhigay kii kalna wuxuu leeyahay maya farasu waa wacdiika ilma ma jirin maxaa la falaa marka wain ikhtalafa hadday iskhilaafaan irahni rahantii oo faqaalo raahinu kii rahan dhigay uu yidhi rahantuka qawlihi sala allahu alayhi wasalam ida ikhtalafa araahinu waalmurtahinu hadday iskhilaafaan fii qadri deyni deynka qadarkiisa gudihiisa falqowlu warka la qaadanaa qowlu raahini kii wax raanay hadalkiisii wey biyamiinihi dhaartiisa ilaa an yajiica almurtahilu inuu kaheday la rahmaday murtahinkii wax lahayay wey kii waxayse bibayina markhaati cad la yimaada ma ogiin wain ikhtalafaa haddayse isku khilaafaan firahini firahni raantii laysu dhiibay oo faqaala raahinu wuu yiha sahantuka daabatan wabnaha neef iyo ilmihiisaan kuu dhiibay faqaala lmutayni bal ima dhiibin neef lamaa daabatan hal neef adii dhibta faqad keliyeeta falqowlu warka la yeela qowlu murtahini kii rahanta qabay hadalkiisii wa biyamiinihi naartiisii alla lagu yeela ilaa an yaji-a raahin inuu la yimaad moogiye bibayinatin markhaati calaa dacwahu wuxuu korkiisa u bayinaa biqowlihi hadalkiina daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korki wasalama nabadgelyo allaha ku badiyey uu nabiga yihi albayinatu markhaati waxaa laga rabaa calaa almudaci kii wax sheegtay daarna waxaa laga rabaa calaa man ruux korkiis ankara wixii lagu sheegtay inkirin sideed inidaca almurtahiinu haddii kii gahanta qabay ee haystay uu sheegto qida raxmi raantii waa kunaq wuu fa ankara raahim kii raanta dhiibay wuxuu yihi ima dhiibi afri falqawlu marka la cuskana qawlu raahim kii raanta dhiibay hadalkiisaa la cuskana biyamiinihi dhaartiisaa lagu cuskana asagaa la dhaarina war inuusan kuu soo naqin iyaa layskuma diinaya rahantii inuu dhiibay kana uu haayay waxaa laysku diiday waa soo naqay iyoma soo naqin muranka meesha hadduu joogo kii rahanta bixiyey alla dhaarina kii rahanta qabay hadduusan bayina liimaanin in idaca hadduu sheegto almurtahinu kii rahanta haystay rada rahni rahantii naqideeda qofaan kala raahin kii rahanta lahaana uu inkiro falqowlu marka la cuskana qowlu raahini rahandiibaha diibaha hadalkiisii waay miinihii dhaartiisa qowlkiisa lagu yeela ilaa an yajiia almurtahiinu rahan qabihii inuu la yimaad ma ogiye bibayinatin markhaati tuhbitu sugta raddahu inuu naqiyo sagaal lilmurtahiini farasaa rahan looga dhig nasiibkiis lilmurtahiini kii rahanta la siiyey wuxuu leeyahay an yarkaba inuu fuulo maa yurkabu waxaa la fuulo min arahni kamida baabuur haddii loo keeno ama faras loo keeno waa fuula wayaxlub waa maala maa yuxlab wixii la maalo biqadri nafaqatihi nafaqayntiisa qadarkeeda wa calaa raxli nafaqeeyo wa calayhi korkiisa waxaa murtahinkii ayataxara inuu ku dadaalo alcadla garsoorid fii daalika arrinka oo falaa yantaficu kama faa'iidaysto minhu rahanta biaksara in ka badan min nafaqatihi biilka uu siiyo calayhi rahanta korkeeda daliilkii bi qowlihi sala allahu calayhi wasalam warkii nabiga aw daliila uu nabiga yihi awdahru dhabarki yurkabu waa la fuula binafaqatihi nafaqayntiisiyaa lagu fuula idaa kaana hadduu yahay marhuunan rahan mid la isugu dhiibay walabanu dari candhadii dararteediina yushrab hanihii rahanta waa la dhama binafaqatihi cawskii biyaha loo dhiga alu dhamaa idaa kaana marhuunan haduu yahay wa cala aladii kii korkiisii waxaa yarkab gaadiidka fuulay wayashrab calayhi damay annafaqatu neefkan awskiisiiyo biyihiisii taana murtayinkii ayay u banaan tahay lilmurtahini kii raxanta qabee haystay wuxuu leeyahay an yarkaba inuu fuulo maa wixii yurkab la fuulo gaadiida min arahni kamida wayaxlub inuu maalo maa wixii yuxlab la maalo biqadri nafaqatihi masruufidiisa qadarkeedii calaa yani raantii korkeedii uu nafaqeeyey wa calayhi korkiisa waxaa murtahinkii wey an yataxara inuu dadaalo alcadla garsoor ku dadaalo fii daalika arrinkaa gudihii falaa yantaficu kama intifaaco minuu rahaankii baagtara wax ka badan min nafaqatii nafaqadiisii ka badan wa calayhi korkiisii neefka nafaqeeyey biqowlihi hadalkii nabiga u daliilo sala allahu calayhi wasalama wuu yihi nabiga adahru dhabarki yurkabu waa la fuula binafaqatihi dhabarka nafaqayntii sababta anugu fuula idaa kaana marhulan hadduu dhabarkii raahan yahay walabaru dari dararta caanaheediina yushrabu waa laaba binafaqatihi nafaqayntiisii idaa kaana marhulan hadduu raahan yahay mahala nadiikii korkiisii waxaa yarkab wax fuula wayashrabu xaba annafaqaya toban thimaaru rahni raantii miraheedii ka ijaaratin bawa wakilatin leeftii guryaha iyo cas laga qaadana wa nasrin farici wa naxwiha wixii lamida liraahini ayaa leh wa calayhi korkiisii waxaa sacyuhu inuu waraabiyo wa jamiicuma shayin deelkii uu yaxtaaju ilayhi raantuu u baahan yahay libaqaa'ihi inuu noolaado biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama arahnu rahantii liman rahanahu qofkii rahan dhigaaleh lahu hurmuhu isagaa faideediina wa calayhi hurmuhu shaa khasaaradeediina wixii rahan loo dhiibay geedaa rahan loo bixiyey miduu dhalay neef xoolaa loo buxiyey waa dhalay haaniya subag iyo dheefuu keenay guriga rahan loo dhiibay ijaara laga socda gurigii waxaan faa'iidada ah ee rahanta ka imaana raahinkiiyo iskale khasaare hadday timaadana oo neefkan raanta loo dhigay masruufu rabaa biyu rabaa undu rabaa waajiraday dawuu rabaa waxaasoo dhanba ninkii kenay ay kor fuulaayeen faa isagaa iskalow simaaru rahni raanta miraheedii ka ijaaratin gurigii la raanay ijaaradii laga qaada wakilatin beertii la raanay sabuulladay dhashay iyo dheefteeda wa naslin neefkii xoolee raan laga dhigay wuxuu dhalay wanaxwiha waxaas iyo wixii lamida ah oy raantii kordhiso liraahini kii raahinta dhigay yaala faa-iidadan wa calayhi cala raahin raahin korkiisay ahaatay cilmuhu wa calayhi cala waxaa ahaatay saaqyuuhu neefkii raahanta loo dhiibay waraabintiisii wa jamiicumaa shay dhammaantii korkiisii waa yaxtaaju ilayhi waxaana raanay u baahan yahay bibaqaa'ihi joogidiisa daliilkii liqowlihi hadalkii nabiga aw daliil sala allahu xarisallaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiya u nabiga yihi arrahnu rahantii limanaale rahanahu rahan dhiga lahu ka rahan dhigaale hurmuhu wixii faa'iidays kordhiyo wa caleyhi korkiisa waa hurmuhu dhibaatadii khasaarihiisa koob iyo toban inaan kii rahan qabaha ah hadduu alfiyoos biilo calal xayawaan xayawaan korkii hadduu cawsiyo iyo biyo arrahni xayawaankii rahanta uu hayay u cawsiyo biyo siiyey biduuni istidaani raahim cawsiyo biyo u baahan yahay maanaa bixiyo mase adiga ma dhihin ee cawsiyo biyo iska siiyey falaa yarjicu lama maamurtayin bihii nafaqadu dhiciyey calal raahini ugu noqon maaha sababtana waxa waaye samafaluu sameeyey ee waa inta cadar kolka ninkii raanta kuu dhibay ma joogo waa xiran yahay ma la heli karo meel la mara male waa inta cadar hadduu cudurtoomo istidaanuhu idan qaadashadiisii libucdihi dhul dheer uu jiraa maalan falahu murtahi wuxuu leeyahay mutaalabatuhu inuu ka dalbo in anfaqa hadduu bixiyo maa anfaqahu wuxuu bixiyey biniyati rujuuci laabasha niyadeed hadduu ku bixiyey calaa raacini loogu noqdo wa ilaa kolkii horeba hadduu alla dartii iyo gobonimo ku bixiyey fala ninuu ugu noqonayo male liana almutatawica qofka samafala laa yarjic laaban maha bicamalihi camalkuu sameeyey ee samafalkaa qof kale ugu noqon maha in anfaqa almurtahiin kii rahanqabaha ahaa hadduu nafaqeeyo xayawaani irahni xayawaankii noolihii la rahmay biduuni sidaani raahin kii rahanta dhigay idan jarintiisii la-aanteed falaa yarjicu noqon maha bihi bilinfaaqi wixii uu bixiyey calaa raahin korkiisa ugu noqon maha wain tacadar hadduu duntoomo istidaanuhu idan jarintiisa bibowdihi fogaantiisa matalan falahu mutaalabatuhu inuu dalbuu leeyahay in anfaqa hadduu bixiyey maa anfaqahu wuxuu neef lagu nafaqeeyey biniyati rujuuci laabasha niyadeed qabida alalaahi loogu noqdo waa ilaa kolkii horeba hadduusan niyatu rujuuc ku bixinin ees ilaah ajri ka rabay falaa noqon maaha liana almutatawic qofka samafal bixiya laa yarjucu bicamalihi camalkiisii nina uguma noqdo laba iyo toban in kharaba arahnu rahantii hadday halowdo say u halowday bi-an wuxuu ahaa daaran wixii rahanta lagu siiyey guriyuu ahaa kolkaa facamarahu lmurtahinu murtahinkiyaa gurigii hagaajiyey qalad geliyey biduuni idni raahin raahinkiina ma idmin falaa shay-a wax lahu uma sugan murtahin yarjicu ugu noqona bihi shayga cala raahini ilaa maa kaana wixii ahaaday ma ogiye min aala aala hadduu yahay ka khashabin qori aw xijaaratin dhagax id yataxadaru nascuha in la siibo yaa cudurtooda faina lahu ruju noqoshuu leeyahay bihaa iyadii cala raahini loogu noqdo ninkii murtahinaha gurigaa loo dhiibay gurigii waa dudumay gurigiiyuu hagaajiyey idan iyo talagelinna kuma samaynin ninkii daynka ka qabay guriga raanta u siiyey wuxuu noqonayo male laakiin hadduu gurigii sameeyey wuxuu yihi wax kharaj iga galay dhagaxa guriga galay qoryaa galay biraa galay wixii guriga galaan raba lagamana siibi karaa hadda hala siiba haddii la yihaa gurigiiyaa duma wari gurigiiuusan kaa dumina iska bixiya in kharaabad raanu raankii hadduu dumo hallaabo lian daalanba waa inuu aqalaha waa kharaam waa jecjecmay facamarahu waxaa sameeyey oo qurciyey almurtahin murtahinkii yaa gurigii hagaajiyey biduuni idni raahin raahinkii idankiisii lahaantiisii falaa shaya shay lahu uma sugnaanin uu yarjicu uu noqdo bihi shayga ala raahin kii raanay korkiisa ilaa maa kii ma ogiye kaana ahaaday min halatin alaab ka khashabin qoryihin waaye aw xijaaratin dhagixin waaye id yatacadar waxaan suura gelay nascuhaa sigideeda faina lahu wuxuu leeyahay arujuucu laabasha biha iyadii cala raahin lagu laabto saddex iyo toban idaa maata raahin rahanta ninkii dhigay hadduu dhinto daynkiina lama gaarin wakhtigiisii waa dhintay ninkii daynka lagu lahaa ee rahantan keenay aw aflasa ama waa fara madoobaaday waryaanbuu noqdo waa la xiray faalmurtahiinu ninkii rahaanta haystay alxaqu birixni ku garle min saa'iri alqulamaa deymo badanaa lagu leeyahy haddii la yiraahdo kolka neef ninkan deymaha lagu leeyahay ninkaas ahaya haddii la yihaa waxaan ku hayihii dad ulamasina wuxuu leeyahay waisoo xara ku dagaalama haddaad rabtiin laakiin waxna walbaanaa gacanta ku haaye waxaydoo kaamilaan ka qaadana ee lamale ninkii waa cirooday neefkaa wax lama arke neefkiiyaa suuqa la geyna waa la kiskisaysana la yeeli maayo ninkan isagaa neefka gacanta ku haya walba kalsooniyuuna u haystay idan neefkii waa la gada haddii la gada wixiisoo kaamil uu ka qaadana wixii baaqi oo ah soo hara shilin shilin u qaatow idaa maata raahinu kii wax rahan dhigay hadduu dhinto aw aflasa uu wax beelo la xiro falmurtahiinu kii rahanta haystayba axaqu ku garle min rahani haystay min saa'iri lkhuramaa kuwa deynka kuleh intooda soo hadho dhan buu ka xaqleeyahay intooda soo hartay waa ka xaqleeyahay oo fa idaa xalala jalu madalkii haddii la gaaro baacahu rahantiiyuu gada wastawfa waa ka dhammaystirana minhu min arrahni daynahu wixii ka maqna wamaa fadala wixii soo hara raddahu dadkii kale u nada wain lam yafi hadduusan u afinin fahuwa isaga uswatun wuxuu la siman yahay maca algurama guramadii kale ee deynka ku lahaa fi lbaaqi wixii haree maalow suuratu kitaabati rahni rahantii marka in la dhigaa loo baahan yahy sidii loo dhigaa dhegeyso suurat kitaabati rahni rahanta qorideedii midhaanteedii bacda albasmala bisinka eebba ka gadaan iyo waxamdihi mahadnaq eebba ka gadaan tacaalaa korhay aqara fulaanun rahantii hebel wuxuu qiray ana calayhi korkiisa inuu yahay dayman xoolo qadruhu daynka qadarkiisi kadaa boqol riyaal wayaala daynka lifulaanin hebel waina ajala hada dayn daynkan laysku yeeshay madashiisiina huwa madalkii nihaayatu sana aw shahri kada sanadka hadduu dhammaado amay bishu dhammaata welistisaaqi kalsooni gelin daraadeed faqad rahana wuxuu rahnay almuqiru ninkan deenka isku qiray almadkuuru kor lagu socoshay filan bini filan taxta yadi lmuqiri qofkii loo qiray fahla almuqiru kii wax qiray wuxuu rahan dhigay almadkuuru la xusay taxta yadi lmuqari lahu kii loo qiray gacantiisa almadkuuru la sheegay tawhiqatan kalsooni gelin darteed cala daynkii uu kalsooni gelina almucayani la cayina boqol riyaal la yihi aclaahu warka korkiiskana la xusay annahu lahu inuu shayga isaga leeyahay wa biyadihi laakiin murtayinka gacantiisuu ku jira wa milkihii isagaale maada kaana wuxuu sheegay annahu lahu inuu leeyahay wa biyadihi gacantiisa wa milkihii ilaa xiini hada racni intii la gaalo wahuwa jamiicu daari gaar kulligeedaan raan uga dhigay alfulaaniya halkaan ku taalloo kale aw jamiicu shay ilfulaaniy kitaabka oo dhan aan wada dhiibay raanan fahanin curaarnimaan u dhiibay saxiixan fayow sharcigan diinta waafaqsan musallaman la nabadgeliye oo la guddoomay musallam waa la maqbuudan waa la guddoomay biyadi lmurtahin murtahinkii gacantiisa faqabila almurtahiinu murtahinkii ogolaayey almadkuuru la xuusay arahana raantiibuu aqbalay qubuulan ogolaasho sharciga diinta waafaqsan wadaalika arrinkaa markuu dhacay bitaariikhi kada berigaasay ahayd saana la dhiga dee alwakaalatu maadada waxay ka koobantay shan shay bay maadada ka koobatay shanta shay ka koobnayd dhammaan baa u horeysay waa soo akrinay kafaalaa ku xigtay waa soo akrinay rahan waa akrinay wakaaliyasun wakaaladii baan joognaa hadda dee alwakaalatu kow tacriifuha wakaalo tacriifkeedii waa maca alwakaalatu istinaabatu shaksi qof inuu isku bedelo man ruuxuu isku bedelaya yanuubu ka bedel noqda anuu xaggiisa fii amrin tala gudaheed min alumuuri kamida allatii camal uu tajuusu banaantahay fiiha gudaheeda anniyaabatu ina isaga naa'ib noqdo kalbay washiraaci waalmuxaasamati doodi wanaxwaaw arrimaha iyo wixii lamidow kolka waa tacriif alwakaalatu waxaa la yihaha istinaabatu shaksi qof inuu iska naa'ib yeelo man ruux yanuubu canhu xaggiisa ka naa'ib noqdo fii amrin amar gudihii uga naa'ib noqdo min alumuuri kamida allatii umuuray tajuusu banaantahay fiiha umuurta gudaheeda anniyaabatu in laysaga naaib noqdo kalbayci oo kale wey washira shirihii wey waalmukhaasama doodii wey wanaxwiha wixii lamida wey laba shuruuduhaa wakaaladii shuruuday leedahay yushtaradu waxaa la shardiya fii kulli min alwakiil ka wakiilka noqona waalmuwakili ka wax wakaalana waxaa loo shardiya jawaasu tasaruf taxaruf buu dhigay waa qof xilqaada inuu yahay ayo takliifun qof xilqaada inuu yahay baa la shardiya kolka qofaan xilqaadi karin wakiillama noqon karo waxnama wakaalan karo xukmuha wakaaladii xukunkeeda alwakaalatu jaa-isatun waa banaantahay bilkitaab qur-aankaa caddeeyey wasunna xadiidka nabiga caddeeyey qaala tacaala eba wuxuu yihi kuwa shaqeeya calayha sakadii ay asadaqa kolka kuwaan caamiliin laleeyahay wahum kuwaan caamiliinta wukalaau limaami ninka dadka xukuma kuwa wakiishay wey fii jamci zakaati sakada ururinteeda ugu wakaashay waqaala tacaala eebbaayad kale wuxuu ku yihi fabcasuu bixiya axadakum qorkiin biwariiqikum lacagtiina haadihi tana ila almadiinati beledka falyandur ha fiiriyo cuntada bacilka taalatii askaa ugu xalaabsan caamalkum guri ahaan kolkaa falyatikum ha idinla yimaado birisqin cunto minhu acamkaas alkaafi faqad wakaluu ahlukaafi waxay wakaasheen axadahum qofkood fii shiraaci acaam cunto soo gadideed gudaheed bay u wakaasheen lahum iyagoo dhan loo soo gadow waqaala rasuul subanaa wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama unays wuxuu yihi ukdukalla yaa unayso ilaa imraati hada ninkaa naagtu qabo ku kalla ee fa in ictiraafa hadday qidata zinadii farjumha inta u wakaash arag taxqiiq arrintii inay jirto in kale la sugo iyo hadday sugnaato tanfiidu tanfiidulxaddi xaddi oo la furiyo a labadiiba la wakaashay ukdu yaa unaysu kalla ilaa imraati haada ninkaa naagtiisii fain ictiraafat hadday sina galato farjumha dhagax ku dil fawakala suubarihii baa wakiishay sala allahu calayhi wasalama munaysan ninkan anas yarow fi taxqiiq sugid fitax waa la xaqiijiyo suma ka gadaan fii iqaamati alxadi xadii la joojiyo waqaala abuu hureyra radia allahu canhu wuxuu yihi wakalani nabiyu suubanii baa i wakaashay sala allahu calayhi ramadaan sakadiisa ilaalinteedii wuu ii wakaashay waqaa wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama nabiga bijaabirin radia allahu canhu wuxuu ku yihi idaa atayta wakiili haddaad jaabir wakiilkayga u tagto fakhud minhu waxaad ka qaadataa khamsata cashara wisqan shan iyo toban goosanadood ama weelabtimida ka qaadow wa ibtaqa hadduu sakaa dalba min gacagaaga aayatan calaamo oo uu ku yidhaha war nabigeena kusoo diray maxaan ku garanaya meeshaan dhuunta ku qaba gacanta in ibtaqa hadduu kaa dalbo wakiilkaygii ninka adiga aayatan calaamo tusiisa inaan aniga ku diray ay calaamatan fadac yadaka gaxantaada ku deji calaa turquwatika kalxamaha korkooda gaxanta saar wa nabigaa diray sala allahu calayhi wasalama abaa raaficin uu diray oo mawlaahu nabiga naftiisa uu xureeyey iyo wa rajulan nin kaloo isku lageeyey min alansaari kamida fasawajaahu waxay nabiga u guuriyeen maymuuna bint alxaaris radia allahu canha wa huwa nabiga bilmadiinati uu joogay wawakalahumaa abaa raaficiyu wuxuu wakiisay ninkii ansaariga ah fii caqdi nikaax nikaaxa gurudiisa gudaheedii uu wakaashay afar axkaamuhaa wakaalo xukumyaalkeeda axkaamulwakaalati iyo kow waxaa tadbutu lwakaalatu wakaalaa sugnaata bikulli qowlin hadal kulligiiba ku sugnaata yadullu ku tusiya cala alidni inuu qofkan qofkan xilkii ku wareejiyey wafala tushtaratu lama shardiyo laha wakaalada siiqatan erey khaasatan gaar ahaaneed wakaltuka inuu ku yihaa shardi maaha hawshaan iisoo qabo waa ku idmay iga bedel noqo meesha idii tag waxay noqotaba erey u gaara male falaa tusharatu laha wa kala looma shardiyo siikatan erey khaasatan gaar ahaan laba tasixu lwakaalatu wakaala waa asaxda fii kulli xaqin xaq kulligii shaksiyin loo nisbeeyey min alcuquudi caqdiyaalka la guntaa kalbayciba waay washiraaci waay waanikaaxi waalradcati waalfusuuqi kaalaaqi waalkhulci inta waa laswaki ama iisoo beeci ama nikaax iisoo aqbal ama naagta iisoo celi fatihadii ku dhawaa ama fasakh ama dalaab fur ama khulu iga dhig miday noqotaba xuquud ba wixiya tasixu lwakaalatu in la iswakiisho ansaxda fii kulli xaqin xaq kulligiis gudihiis ay ku ansaxdaa shakhsiyin loo nisbeeyey min alcuquudi caqdiyaalkii la guntaaya walbayci xoola gadistii iyo walshiraaci wax soo gadashadii iyo wanikaaci naaga mehersashadii iyo walrajca naaga ceshiinadii iyo walfusuuq wasakhyaalkii ka dalaaqi furujii oo kale walkhulci xoola dhiibidii kamaa tasixu siday wakaalo u asaxdo fii xuquuqillah eebba weyne xaqiina waa ku ansaxda tacaalaa korahaye allatii xuquuq ay tajuusu banaan tahay fiiha xuquuqda anniyaaba in laysu bedelo oo uu ninkaa ninka kale bedelo ka tafriiqi zaka zakadii qaybinteedii wakalxaji xaj gudashadii walcumrati cumro gudashadii can mayitin mid dhintay xaggii laga guto aw caajisin mid tabar beeloo boosa laga guto tasixu lwakaalatu wakaalaa asaxda fii ihbaati alxuduudi xadii sugideedii weligii wakiil laga noqdo ama kiilaha xuduuda waa banaanta tasixu wakaalashaha saxda fii isbaati lxuduudi xadyaal sugidood gudaheed wa fii istifaa'iha absashadeeda liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama nabiga xadda ofinteeda laha ninkaanu u diray liunaysin uu nabiga u yihi uqdu jarmaad ilaa mraati haada ninkan naagtiisii ku kala fain ictarafa hadday sina qiratana farjuma dhagax ku dil afar laa tasixu lwakaalatu fi lqurabi eebba u dhowaanshow aad tiri adkaxsanaadiisan tuko ama adoona hala iga soomo ama masaajidka taga qur-aan iga soo ari wixii qurba ahaaye ilaah loogu dhowaanayay ee adigan lagaa rabay inaad u wakaalo ma asaxdo fi lqurabi eebba u dhowaansho allaa fi qurab an laa tajuusu banaanayn anniyaaba isaga naayib noqosho fiiha laysaga naayib noqdo mihaalkii kasalaatiba waaye waasiyaam la nool yahay way ama hoos calaamuu ka dhigay man maata wa calayhi sawmu saa macnuu weliyu baa soo aroortay oo wuxuu sabata jawaasu sawmi aman maata wa taraka sawman waajiban ka qadaa'i ramadaan aw nadrin qof dhintay soon waajiba lagu lahaa waxaa ka soo maaya qofkii dhaxlay laakiin dad nool naga tukan maa kamaa laa tasixu sidayan u asaxin wakaalo fil icaani isafxumaynti iyo wadihaari waxdihaaridii wal aymaani dhaaryaalkii wanuduuri ballangelidii washahaadaati markhaati furidi maayo kamaa laa tasixu sayan wakaalo asaxin fii kulli muxaramin shay la xaramay kulligii idmaakii ayan laa yajuusu ficluhu in la sameeyo banaanayn laa tajuusu wakaalatu wakaalo ma banaana fiihi isaga laysaga wakiil noqdin shan tabtulu lwakaalatu waa buurtaa bifaskhi axadi tarafayn labadii iswakiilatay midkood hadduu fasakho lahaa wakaaladii fasakho aw bimowti axadihina haddii labadii midkood dhinto aw junuunihi hadduu waasho aw bicadli lmuwakili kii wax wakiishay aa shaqada ka qaaday lilwakiili wakiilka kolkan waa burihiisaa tabdulu lwakaalatu wakaaladii waa burtaa bifasxi axadi tarafayn labada taraf midkood fasakhidiisii ay ku burta un lahaa wakaaladii fasakho waataa liwaaji aysu tarafayn aw bimowti axadihima labadii midkood inuu dhintana waa ku fasakhmi aw junuunihi labadii hadduu midkood waasho aw bixasli lmuwakili kii wax wakiilshay aan ka buriyey lilwakiil wakiilkii uu meesha ka buriyey kolkaa wakaaladii waa buraysaa arrimahaas dhowrkaa in labadii midkood fasakho ama mid dhinto ama waasho ama kii wax wakiishay ka noqdo wakaalashadii afartaas sababood bay wakaalashaduu ku buntaa wallaahu aclam